alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin salى allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii afartan iyo afraad ee ka mida kitaabkii khulaasatu nuur اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin ou iska lahaa asheekh cumar ibnu yaxya bnu cabdiljabaar raxmat ullaahi caleyh juskii saddexaad aakhirkiisaynu soo gaarnay oo aan rajaynayo inuu noqon doono darsiga ugu dambeeya kitaabka saddexdiisii jusba adarsu raabicu wahalaahuun casharka afartan soddon iyo afraad casharka soddon iyo afraad mufaawadatu mucaawiyata mucaawiyo wadahadalkiisii fi lbeycati beycada dhexdeeda lagala wada hadlay iyo heshiiska ursila waa la diray qamiisu cuhmaana cuhmaan ibnu cafaan qamiiskiisii alladii qamiiskaasoo qutila la dilay cuhmaan fiihi qamiiska dhexdiisa walxaal huwa qamiiskaasu muladaqun mid la marmariyey uu yahay bidami dhiiggii cuhmaan uu leeyahay ila shaami xagga shaam baa loo diray shaamna markaa mucaawiya haysta mucaawiya marka waxaa loo sii dhiibayaa cuhmaan ibnu cafaan dhiiggiisii maradiisii oo dhiigla lagu dhex dilay ayaa loo sii dhiiba fa kaana wuxuu ahaa daalika arrinkaas sababan wuxuu sabab u ahaa fii ithaarati ahli shaam reer kacdoonkooda wastaqalla wuu ka faa-iideystay mucaawiyatu mucaawiya haadaa kan ashucuure ee dareenka ah famtanaca wuxuu diiday can mubaayacati caliyin cali heshiis inuu la galo bayco ka qaado la bayco galo wa akhada wuxuu bilaabay waa mucaawiya yutaalibu inuu codsanayo bidami cuhmaana cuhmaan dhiiggiisa iyo wal qisaasa in laga qisaasto min qatalatihi kuwii dilay cuhmaan in la qisaasto cuhmaan kuwii la dilay qamiiskiisiio dhiig waa kana ha la soo qabto ha la dilo ciidanka cali bayna ku jiraan buy falamaa calima falamaa goortii calima uu ogaaday caliyun cali bimtinaacihi cuhmaan mucaawiye diidmadiisa uu diiday inuu bayco gala cali la galo jahaza cali wuxuu diyaariyey jeyshan ciidan limuxaarabatihi mucaawiye la dagaalankiisuuna u diyaariyey wajahaza mucaawiyatu mucaawiyana wuxuu diyaariyey jeyshan ciidan limulaaqaatihi cali la kulankiiiyo suu isaga dhiciyo fajtamaca waxaa kulmay aljeyshaani labadii ciidan fii sahli sifiina sifiin meesha la yidhaahdo oo wadanka suuriya iyo shaam ka tirsan meesha iyadaa meesheedii bacaadkaheeda jilicsanayd wajarad waxaa dhacday oo socotay beynahumaa labada ciidan dhexdooda mukaatabaatun waraaqo la isu diray iyo wa rusulun dad ergooyin ah kuwaasoo lam tuzil aan meesha ka saarin alkhilaafa khilaafki khilaafkii taagnaa waraaqihii la isu dirdirayoo see wax yeelnaa ah iyo dadkii ergeyda waday oo isu imaanayay waxba ma soo kordhin wa rajacat way soo noqotay rusulu caliyin cali ergadiisii wa akhbaruu waxay u sheegeen hu cali biisraari mucaawiyata mucaawiya ku madax adaggiisa calalmutaalabati codsiga uu ku madax adag yahay biqatalati cuhmaana cuhmaan kuwii laayay liiqaamati alxaddi xadka si looga fuliyo calayhim dushooda aw ilqitaali ama dagaal anuu labada qodob baan ogolahay cuhmaan kuwii laayay hala keeno haddii hawshaas ay dhammaato khalaas waa isdhiibayaana hadii laakiin kale dagaal aan ka xiga asila ma sababu ithaarati ahli shaam aniga waxyaalo laxan uu ii qorayaa maantay waxaa ka mid a maa sababu ithaaratu buu ii qorayaa tada waa godaya ma sababu ithaarati ahli shaami reesham shaam kacdoonkooda sababkii keenay muxuu ahaa lilmutaalabati say u codsadaan bidami cuhmaana cuhmaan dhiiggiisii arrinkaas ayaa keenay inuu qamiis dhiigla loo soo dhibo layidhi cuhmaan baa lagu dhex dilay maadaa facala muxuu sameeyey mucaawiyatu wey halkaas mucaawiya cinda dalika markaa agteeda fursadaasu ka faa-iideystiya dareenka dadka maadaa facala caliyun cali muxuu sameeyey xiinamaa waqtigii balaqa uu soo gaaray hu cali imtinaacu mucaawiyata mucaawiya diidmadiisa can baycatihi baycadiisa uu diiday ciidan buu diyaariyey maadaa intahat maxay ku dhammaatay mufaawadatu lfariiqeyni labada kooxadooda hadalkoodii wuxuu ku dhammaaday inaysan wixii khilaafhayo taagnaa waxba ka zuulin addarsu lkhaamisu wathalaahuun darsiga soddon iyo shanaad waqcatu sifiin meesha sifiin loo yaqaana dhacdadeedii weyi ibtada-a waxaa bilowday alqitaalu dagaal min awali safara bisha safar awalkeeda sanata sabcin wa thalaahuuna sanadkii soddon iyo toddobaad bimunaawashaatin wax isku tuurtuur basiitatin ee fudud buu dagaalku marka hore ku bilowday waramo iyo waxa weyaan madaafiic yaryara ah wixii markaa u ahaaya lasku tuurtuura wa fi lyowmi athaamini maalinkii sideedaad dhexdii oo minhu safar ka mid ah isku soo durkay isku soo siqaday aljeyshani labadii ciidan wadalla wuu daa wuu socday alqitaalu dagaalkii halaathata ayaamin saddex maalmood buu dagaalkaasu socda u dhexeeya fashila waxaa ku fulayoobay oo fashilmay fiiha dagaalka dhexdiisa jeyshu mucaawiyata mucaawiya ciidankiisii waa lagaga itaal itaalrawnaaday fa ashaara wuxuu kula teliyay calayhi dushiisa camar bnu lcaas camarkii ina caas ahaa birafci lmasaaxifi qur-aanka kitaabka qur-aanka ah kitaabta masaaxifta ah, kor in loo qaado cala rimaaxi waramada dushooda waranka caaradiisa waxaa la saarayaa kitaab qur-aan ah markaasaasaa loo taagaya waranka caradiisu marka kitaabkii waxa weyaan saaran yahay muxuu ka wadaa ishaaratan asagoo tilmaamaya ilaa taxkiimi kitaabillaahi war kitaabka ilahi ku kala baxano dagaalku danayno ma ahane waa kan kitaabkii alla waranka caradiisa saarane asagu ha kala saaro wahaaka fa adraka wuxuu haleelay caliyun cali radi allaahu canhu annahaa farsamadan kitaabta quraanka waranka dushiisa in la saaro khudcatun inay tahay dhagar la sirayo liiqaafi lqitaali dagaalka si loo joojiy leanna dagaalkii mucaawiya waa laga adkaaday camar ibnu caasna dhanka mucaawiyuu jiraa marka arrinkaana war dagaalka hala joojiyo kitaabka ilaahi lagu kala baxo cali wuxuu isla markiiba ku baraarugay arrin dan lagu leeyahay inay tahay oo dagaalkaa looga awood roonaaday ilayhi war anukaadin waftaraqa way kala tageen jeyshuhu ciidankiisii ilaa firqatayn laba kooxood bay noqdeen ciidankii cali firqatun koox waafaqat way ku waafaqday hu cali calaa ra'yihi ra'yigiisa camr bn caas wafirqatun kooxna dalabat firqatun koox dheh waafaqad waxay waafaqday hu cali ku waafaqday calaa ra'yihi ra'yigiisoo ah inay arrinkan u dhagar tahay wa firqatun kooxna dalabat waxay ka codsatay minhu cali alistijaabata yeelid ilaa taxkiimi kitaabillahi kitaabka alla in loo xugumtago lagu kala baxo u hogaansan bale wax fiican baa laguu soo jeediyey faadcana wuxuu u hogaansamay lira'yi lfariiqi athaani kooxdii labaad ra'yigeedii ahaa kitaabka alle in lagu kala baxo likarati badidooda dad badan bay ahaayeen wa amara wuxuuna faray cali biwaqfi lqitaali dagaalkii la joojiyo asilatun udkur sheeg khulaasatan gebagebo can waqcati sifiina sifiin dagaalkeedii limaada maxibu ashaara ku taliyey camar ibnu lcaas birafci lmasaaxifi qur-aanka kor in loo qaado cala rimaaxi waramada dushooda xaba joojin bay ahayd keyfa sideebay asbaxat noqotay xaalatu jeyshi caliyin cali ciidankiisii xaaladiisii bacda rafci masaaxifi kitaabta qur-aanka markii kor loo qaaday kabacdi laba qeybood buu noqdeeno qeyb waxay yidhahan arrinkan waa laynagu dhagrayaa qeybna waxay yidhahan kitaabka ilahi ku kala baxan addarsu saadisu wathalaahuun casharka soddon iyo lixaad ikhtaara xaadithatu taxkiim ka xugum dhigashada xaadihadeedii iyo dhacdadeedii weeye yaa ina kala saarayo kitaabka ilahi in uu kala saarayo ikhtaara waxay doorteen ahlu shaami reer shaam camar ibni alcaas ay camar ibni alcaas ayay doorteen camar ibni alcaas ayay doorteen yaa doortay reer shaam waa mucaawiye iyo gruubkiisii waxay doorteen camar ibn caas oo waxay isagana matelaya wakhtaara ahlu ahlulciraaqi reer ciraaqna waxay doorteen abaa muusa alashcariya liyaxkumaa labadoodu say u kala saaraan beyna caliyin cali iyo wa mucaawiyata mucaawiya cali iyo mucaawiya o ishaya yaa kala saaraya camar ibn caas iyo abu muusa abu muusa marka reer ciraaq iyo dhankaas wuxuu matelayaa dowladdii cali camar ibn caasna dowladdii mucaawiye wajtamaca way isu yimaadeen alxakamaani labadii qaadi oo dadka kala saarayay bidowmatiljandal meesha dowmatuljandal loo yaqaan fii ramadaana ramadaan dhexdii sanata sabcin wa halaahiin sanadkii todoba soddon iyo toddobaad oo min alhijrati hijrada ka mid ah wa bacda mufaawadatin wadahadal gadaashi oo jarad dhex martay beynahumaa labada xakam dhexdooda abuu muuse iyo camar ibnu caasa itafaqaa waxay isku waafaqeen calaa khalci caliyin cali xilka in laga siibo iyo wa mucaawiyata mucaawiya iyo wa jacli lamri arinka yeelidiisa shuuraa shuura iyo wadatashi laga yeelo waxa le labada ninba hadda soo midba xil sheegan maayo labadaba waxaan leenahay xilkiini waa hakinay halkaasaa ku joojinay waa ka qaadnay arrinkana wadatashi baa la ysaga imaanaya fataqadama abu muusa abuu muusa wuu hormaray al ashcariyu ee ashcariga qoyska reer ashcari wa aclana wuxuuna ogeysiiyey maa wixii ittafaqa isku waafaqeen caleyhi dushiisa oo ah calina xilkii waa ka qaadnay mucaawiyana waa ka qaadnay ama camar ibnu lcaas fa inahu asagu laja-a wuxuu magan galay ila alxiilati siyaasad xaydu meel khalaca uu siibay caliyan cali wa habata sugay mucaawiyata mucaawiya labadaa nin ayaga hawsha matelayay abu muuse wuu hadlo wuxuu yidhi calina xilkii waa ka qaadnay mucaawiyana waa ka qaadnay camar bni caasina wuxuu yidhi cali xilkii waa ka qaadnay mucaawiyana waa u dayna qisada noocaasa ah oo cali iyo inay qaabka loo khiyaamay ah sugan oo raadla maa qisada meesha ku waa baatil waaye laakiin waa ishaan carabkaan marinaynaa ilaa sideed qodob bayna baatil ku taha ee kitaabka iska mukhtasara farajaca way noqdeen ashaamiyuuna ree shaam ilaa mucaawiyata mucaawiya u noqdeen wa baayacuuhu way kula baayactameen bilkhilaafati isagu inuu madaxweyne yahayba bayco kula galeenba watasacat way ballaaratay shiqatu lkhilaafi khilaafka dhinaciisii ayaa ballaartay beyna caliyin cali iyo wa mucaawiyata mucaawiye dhexdii wa akhada wuxuu bilaabay kullun mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ah yuciddu inuu diyaarsanayo al-uhbata diyaargarow lilaqaa'i l-aakhari kan kale la kulankii fii macrakatin dagaal faasilatin lagu kala baxay asilatun su-aalo man iladii waa kuma man waa kee aladii kan ikhtaarahu u doortay kullun mid kastoo min alfariiqeyni labadii kooxood ka mid a ah? waa kooxdii cali iyo kooxdii mucaawiya ligtaxkiimi kala saarid waa abu muusa alashcari iyo iyo camar ibnu caas ayna xageebay ijtamaca ku kulmeen alxakamaani labadii garsoore dawmat ljandal calaa ayi shayin maxay itafaqaa isku waafaqeen labadaba xilka ka qaadna arrinkan wadatashi aan ka dhigno maada facala muxuu sameeyey kullun mid kastoo minhumaa labada ka bada a ah, bacda daalika markaa kabacdi si dhab ah abu muusa alcashcari hawsha u gutay leeyihiin camr ibnu caasna waa siyaasadeeyay yidhahdeen maadaa xadaa maxaa dhacay bada daalika markaa kabacdi dee khilaafkii baa sii ballaartay adarsu saabicu darsiga soddon iyo toddobaad alkhawaariju waa nimanka khawaarijta iyo takfiirka loo aqoon jiray iyo wa waqcatu nahrawaan meesha nahrawaan loo yaqaano dagaalkii ka dhacay alkhawaariju khawaarij qismun qeyb weeyaanoo min jeyshi caliyin cali ciidankiisa bay ka tirsanaayeen horta qeybtaa qabsada ciidankii cali bay ka tirsanaayeen kharajuu way ku baxeen calayhi dushiisa asagii bay la dagaalameen cindamaa waqtigii qabila uu ogolaaday ataxkiima xukunka in loo dhiibtay laba nin waa muuse iyo camr ibni caas ah maca annahum ayagoo awalu man ruux kii ugu horreeyey oo ashaaruu kula taliyay bihi arrinkaas calayhi cali dushi markii ugu horreysayba dadkii ku yidhi caliyow xukumkaas qaado abuu muuse iyo camar ibni caas waxay soo saaraan qaado khawaarijtaa ku taliyay markuu qaatana gaal baatay ku yirahden waa in lagula dagaalamo ijtamaca waxaa kulmay alkhawaariju khawaarijtii fi nahrawaani meesha nahrawaan la yihahdo wa kaana cadaduhum tiradoodu waxay ahayd ithnay cashara labi-iyo toban alfan ee kun labi-iyo toban kun oo ciidanay ahaayeen wa sharacuu waxay gudagaleen yaciifuuna inay fasahaadinayaan oo hadlaynayaan fii tilka aljihaati dhinacyadaas ayada ah fasaadan fasaad fayaqtuluuna yaqtuluuna weyleynayeen al adfaala ciyaalka iyo wanisaa haweenka fajahaza wuu diyaariyey caliyun cali jeyshahu ciidankiisii wazaxafa wuu la soo siqay bihi asaga calayhim dushooda wa nasaxahum wuu u khayr miro uu nasiixeeyey falam yaqbaluu maysan yeelin fa nashaba waxaa bilowday alqitaalu dagaal baa bilowday fa nashiba alqitaalu dagaal baa bilowday bayna aljeysheyni labada ciidan dhexdooda waa ciidankii caliya kii khawaarijta wantahaa wuxuu ku gebagaboobay biqatli mucdami alkhawaariji khawaarijta badankoodii in la laayay wa firaari alaakhariina iyo intii kaleetoo carartay way baqdeen kabahi ma aragtaa ka dhacday asilatu su-aalo man hum waa kuwa ma alkhawaariju khawaarij waa qoom ciidankii cali ka tirsan oo asagoo ku baxay udkur sheeg ma waxaa tacriifu a ka taqaanay can waqcati nahrawa nahrawaan waxaa weya dhacdadeedii kam kaana imisuu ahaa cadad lkhawaariji labiyo toban kun bimaada maxay bay intahad ku dhammaatay haadihi lwaqcatu dhacdadaas ayada ah in qolyihii laga guulaystay adarsu thaaminu wathalaathuun darsiga soddon iyo sideedaad istilaau mucaawiyata mucaawiye la wareegidiisii weeye calaa mucdami lwilaayaati maamulada mucdamkoodii uu lawaraala wadaagay la wareegayba goboladii iyo magaalooyinkii iyo xilalkii laga hayay badankeeda mucaawiya la wareegay bacda an intahaa markuu dhammaaday ka gadaal caliyun cali markuu dhameeyey ka gadaal bacda an intahaa markuu dhameeyey ka gadaal caliyun cali min qitaali lkhawaariji khawaarij la dagaalankeedii amara cali wuxuu faray jeyshahu ciidankiisa bizaxfi bizaxfi inay aadaan oo u siqaan calaa mucaawiyata mucaawiya fa dalabuu waxay ka codsadeen minhu cali xaggiisa ta'jiila alqitaali dagaalka in loo dibdhigo ila alcaami sanadka almuqbili ee soo socda liyastaciduu say u diyaargaroobaan fa rajaca wuu la noqday cali bihim ayagii ila alkuufati kuufa mukraman xaalu yahay mid mukrahan xaalu yahay mid lakaraahay la khasbay ama mucaawiyatu mucaawiya fa inahu mucaawiya wallaa wuxuu u dhiibay camar bn caas calaa misra magaalada masar buu u dhiibay fasaara wuu socday ilayhaa xaggeedoo wastawlaa wuu la wareegay calayha dusheeda camar bn caas masar waa la wareegay hadda ka hore isaga hayn laga qaada wajahaza wuu diyaariyey aljuyuusha ciidamadii ila alxijaazi ardulxijaaz maka iyo madiino iyo walyaman yaman fastawlat way la wareegtay calayha dusheeda walam yabqa uma soo harin licaliyin cali ila alciraaqu ciraaq iyo wa faarisu faris maahan wa kulluhaa dhammaantoodna naaru naar ayaa tadribu tadaribu ka horeysay a tadaribu ka horeysay bilkhilaafi khilaaf iyo walfitani fitan dabka ka horeeyo laguu sheegaya waa iskhilaaf iyo maandhaaf as-ilatun su-aala maadaa facala muxuu sameeyey caliyun cali bacda qitaali lkhawaariji khawaarij la dagaalankooda ka gadaaltay ciidan buu diyaariyay asaguna wuxuuna yihi mucaawiye ha la aado maada facala muxuu sameeyey mucaawiyatu mucaawiyo fi hadihi lmudati muddadaas ayada ah wadankiiba waa la wareegayo badankiis maadaa baqiya maxaa usoo haray licaliyin cali bacda istiilaa'i mucaawiyata mucaawiye la wareegidiisa ka gadaal calaa mucdami lwilaayaati lana cali xaggaasi wuxuu jiray kufa magaalooyinka badankooda addarsu taasicu wathalaathuun darsiga soddon iyo sagaalaad maqtalu caliyin cali dilkiisa weeye ittafaqa waxaa iswaafaqay halaaatun saddex oo min alkhawaariji khawaarijta ka mid ah baa waxay isku waafaqeen bal u fiirso calaa qatli caliyin cali dilkiisa iyo wa mucaawiyata mucaawiye dilkii iyo wa camar bni alcaasin camar bni caas dilkii iyo intaba wa isku waafaqeen calaa an yaqtula inuu dilo kullu waaxidin mid kastoo minhu ayaga ka mid a ah waaxidan mid oo min ahalaaati saddexdaa ka mid a ah. waa saddex nin oo khawaarij ah waxay isku waafaqeen saddex nin oo saxaaba inay dilaan cali iyo mucaawiye iyo camr ibn caas hoos wuxuu idiin qoranaya idiin qorayaa alkhawaariju halaathatu khawaarijta saddexda ahee dilka maagtay hum ayagu kow a cabdiraxmaan ibnu muljim qaatilu caliyin cali kii dilay wey albisku bnu cabdilaahi tamiimi dahaba wuu tegay ila shaami shaam liyaqtula suu u dila mucaawiyata mucaawiye wantadara wuu sugay hu mucaawiye fii salaati subxi salaadii subax fa darabahu wuxuu ku garaacay bisayfi sayf fa waqaca wuxuu u dhacay fii fii alyatihi baridiisa walam yumithu muusan dilin fa amara bihi amar buu ku bixiya mucaawiyatu mucaawiya faqutila ninkii waa la dilay ninkii albisku ahaa bnu cabdilaahi tamiimi waa la dilay ka saddexaad camar ibnu bakrin dahaba wuu tegay ilaa misra masar liyaqtula suu u dila camar ibni caas walaakinahu asagu lam yakhruj maba soo bixin daalika alyowma maalinka asaga ah lisalaati subxi salaada subax camar ibni caas uma soo bixin fa kaana wuxuu ahaa yusalii mid tujiya binaasi dadka fa kaana waxaa yusalii miduu tujiya binaasi dadka khaarijatu bnu xabiibin fa daraba ninkii wuu garaacay hu khaarijo ayuu garaacay fa ninkii wuu garaacay Ah, fa daraba waxaa garaacay hu ninkii alkhaarijiyu khaarijigii baa garaacay qatalahu wuu dilay dannan asagoo malaynaya oo dannan male oo minu xaggiisa ka haday annahu ninka uu dilay camrun inuu yahay fakhaaba waxaa hoogay dannuhu malihiisa wa qutila waana la dilay oo fa darabahu alkhaarijiyu waxaa laga wadaa fa daraba waxaa garaacay hu ninkii khaarijatu bnu xabiib ahaa alkhaarijiyu ninkii takfiirka ahaa baa garaacay lambarka labaad falam fa fainahu dahaba wuu tegay ila lkuufati kuufo khifyatan si hoose wa daraba wuu garaacay caliyan cali buu garaacay fii jihatihi fii jabhatihi wejigiisa bisayfin sayf uu kaga garaacay masmuumin ee la sumeeyey walxal huwa calina khaarijun mid soo baxay uu yahay lisalaati subxi salaadii subax u soo baxay cali oo salaadii subax u socda buu ninkaanu jidka inta u galay buu dila fatuwufiya waa la oofsaday cali radiallahu canhu bacda yowmeyni laba maalmood ka gadaal wadaalika arrinkaasuna sanatu arbaciina waa sanadkii afartanadu min alhijrati hijrada ka mid ah wa cumruhu da-diisuna halaathun wa situuna sana lixdan iyo saddex sanay ahayd wa muddatu khilaafatihi xilka intuu hayay muddadeeduna arbacu sanawaatin afar sanay ahayd iyo wa tiscatu ashhurin sagaal bilood wa dufina waa la aasay bilkuufati halkaasoo xarun u ahayd baa lagu aasay asilatun calaa ayi shayin maxaybay itafaqa isku waafaqeen alkhawaariju khawaarijtii ahalaathatu ee saddexdahay saddex nin oo saxaaba inay dilaan man waa kuma aladii ka najaxa ku guuleystay calaa muhimatihi muhimadiisa waa ninkii cali dilay oo cabdiraxmaan ibnu muljim ah keyfa sideebuu istidaaca u awooday tanfiida muhimatihi muhimadiisii inuu fuliyo salaada subax isagoo usoo bixuu ka faa-iideystay mataa twufiya goormaa la oofsaday caliyun cali sanadkii afartanaad kam kaana cumruhu da-diisu gumaaqay ahayd yowma wafaatihi geeridiisa maalinkeeda lixdan iyo saddex san uu jiray kam muddatu khilaafatihi intuu xilka hayay maaqay ahayd afar sano iyo sagaal bilood bay ahayd khulaasatu khilaafati caliyin cali khilaafadiisii gebagabadeedii radia allahu canhu iyo wasiiratihi qaabnooleedkiisii gebagabadiisii huwa caliyu bnu abi aalib cali bn abi aalib weeye cami nebiyi nebigaah adeerkiis ayaa dhalay welida waa la dhalay fi sanati thaaniyati wathalaathiina sanadkii soddon iyo labaad bacda milaadi rasuuli rasuulka dhalashadiisa ka gadaal walamaa bucida markii lasoo diray rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaana caliyun cali wuxuu ahaa duuna albuluuqi qaangaarnimo midaan gaarin wayaskunu wuxuu deganaa maca rasuuli rasuulka la jirankii fii mansilihi gurigii fahtadaa wuu hanuunay bihadyihi hanuunkii wa shahida wuxuu waxa weeyaan ka qeyb galay jamiica alghasawaati duulimaadyadoo dhan ilaa ghaswata tabuuka duulaankii tabuuk maahane fa ina rasuulallahi sala allahu caleyhi wasalam istakhlafa khaliif ayuu ka dhigtay hu cali cala lmadiinati madiino wa bacda maqtali lkhaliifati khaliifadii dilkiisa ka gadaal cuhmaano cuhmaan ahaa dahaba way tageen ahuwaaru kuwii kacdoonka waday maca bacdi saxaabati saxaabada qaarkood ayagoo la jira ilaa caliyin cali bay u tageen liyubaayicuuhu say bayco ula galaan famtanaca wuu diiday walamaa goortii alaxuu ay ku celceliyeen calayhi dushiisa ajaabahum wuu yeelay waqcatu ljamali balaqa caaishata caaisha waxaa gaaray soo gaaray maqtalu cuhmaana cuhmaan dilki wa kaanat waxay ahayd bimakata maka mid ku sugan fa xadat way dhiirigelisay annaasa dadka wa saarat way la socotay bihim ayaga ila albasrati basro fa saara wuu socday ilayhaa xaggeedana caliyun cali fii jeishin ciidan wa nushiba waa la bilaabay alqitaalu dagaalkii bayna aljeysheyni labada ciidan dhexdooda wantahaa wuxuu ku gebogaboobay binasri caliyin cali guushiis inuu guulaystay wa qatli طalxata wazubayr cali iyo zubayr in la dilay huma amara wuu faray caliyun cali biraddiha caa-isha in loo celiyo ila lmadiinati madino wadalika arrinkaasuna sanata arbacin wa halaathiina hijriya waa sanadkii soddon iyo afraad waqcatu sifiin sifiin dhacdadeedii imtanaca mucaawiyatu mucaawiya wuxuu diiday can mubaayacati caliyi bni abi aalib caliy bni abi aalib bayca gelidiisa wa taalaba wuxuuna codsaday bidami cuhmaana cuhmaan dhiiggiisa iyo walqisaasi in laga qisaasto min qatalatii kuwii dilay fajahaza caliyun cali baa wuxuu diyaariyey jeyshan ciidan limuxaarabatihi mucaawiya la dagaalankii wajahaza mucaawiyatu mucaawiyana wuxuu diyaariyey jeyshan ciidan limuraaqaatihi cali la kulankii faijtamaca way kulmeen aljeyshaani labadii ciidan calaa sahli sifiina sifiin meeshii loo yaqaano sahalkeedii bay ku kufeen iyay ku kulmeen huma nashaba alqitaalu dagaalkii baa bilowday wadalla wuu daa'imay halaathata ayaamin maalmo oo saddexa fashila waxaa guuldaraystay fii nihaayatihaa gabagabadeedii jeyshu mucaawiyata mucaawiya ciidankiisii fa rafacuu kor bay u qaadeen almasaaxifa kitaabada qur-aanka calaa rimaaxi waramada dushooda wanaadow way dhawaaqeen bitaxkiimi kitaabi illaahi kitaabka alle ka xugum dhigashadii fa adraka caliyun cali baa wuxuu haleelay oo ogaaday annahaa dhawaqan iyo boorarkan la sitee kitaabada qur-aanka ah khudcatun dhagar inay tahay wa waafaqa waxaa ku waafaqay hu cali calaa ra'yihi taladiisa bacdu ansaarihi taageerayaashiisa qaar ka mid ah waalaba albacdu qaarkii kalea waxay codsadeen wadalaba albacdu barna waxay codsadeen alakharu ee kale ijaabata taxkiimi ka xugum dhegishada in la aqbalo fa adcana wuu u hoggaansamay lira'yihim taladoodii wa awqafa alqitaala dagaalkiina waa joojiyey ataxkiim ikhtaara waxay doorteen ashaamiyuuna reer shaam camar ibn alcaas wakhtaara alciraaqiyuun reer ciraaqna waxay doorteen abaa muusa alashcariyi alashcariya faijtamaca waxay ku kulmeen bidowmati ljandal fii ramadaana ramadaan dhexdii sanata sabcin wa halaahiin sanadkii soddon iyo toddobaad oo min alhijrati hijrada ka tirsan watafaqaa waxay isku waafaqeen oo isla raaceen calaa khalci caliyin cali siibidiisa iyo wa mucaawiyata mucaawiya labadaba xilka laga xayuubiyo fa aclana wuu iclaamiyey ogeysiis wuu bixiyey abuu muusa muuse aabihi khalcahumaa labadaba xilkii in laga qaaday walaakina camar ibn alcaas ayaa khalaca siibay caliyan cali wahabata sugay mucaawiyata mucaawiye fa way noqdeen ashaamiyuuna qolyihii reer shaam ilaa mucaawiyata mucaawiya fa baayacuuhu way la baayactameen bilkhilaafati khilaafadii wa akhada wuxuu bilaabay kullun mid kastoo minhumaa cali iyo mucaawiya ka mida yastacidu inuu u diyaargaroobaya lilqitaali dagaalan qitaalu lkhawaarij khawaarijta la dagaalankooda alkhawaariju hum ayagu aladiina kuwii weeye dalabuu ka codsaday min caliyin cali ijaabata taxkiimi ka xugum dhigashada aqbalideeda uma kharajuu haddana way baxeen min jeyshihi ciidankiisa ka baxeen wa dahabuu waxay aadeen ilaa xura ilaa xuraraa meesha la yidhaahdo xaruuraa meesha loo yaqaano xaruuraa wa cadaduhum tiradooduna ithnaa ithnaa cashara alfan labi-iyo toban kun bay ahaayeen uma sharacuu waxay bilaabeen yaciisuuna inay halleeyaan fii tilka aljihaati dhinacyadaas ayadaa fasaadan fasaad fasaxafa caliyun cali baa usoo bixiyay calayhim dushooda ciidan buu kula soo baxay waqaatalahum wuxuu kula dagaalamay binahrawaan faqutila waa la dilay mucdamuhum khawaarijta badankoodii wa fara alaakharuuna kuwii kalena way carareen waintahaza wuu ka faa'iideystay mucaawiyatu mucaawiya fursata inshiqaali caliyin cali ku mashquulidiisa fursadeedii fii qitaali lkhawaariji khawaarij la dagaalankeeda uu ku mashquulsanaa fa wallaa wuxuu u dhiibay calaa misra masar dusheeda wuxuu weli kaga dhigay waali kaga dhigay iyo gumartoore camr bn alcaas wa kaana calayha dusheedana waxa ahaa muxamed ibnu abi bakrin min qibali caliyin dhanka cali buuna wuxuu kaga ahaa madax faqaatalahu wuu la dagaalamo wastowlaa wuu kala wareegay calayha dusheeda oo waxaa la wareegay camr bn caas maqtalu caliyin caliyi dilkiisa ittafaqa waxaa iswaafaqay halaaatun saddex min alkhawaariji khawaarijta kamid ah calaa qatli caliyin cali dilkiisa iyo wa mucaawiyata mucaawiye dilkiisa iyo wa camar bn caas camr bn caas dilkii walaakin lam yanjax kuma guuleysan axadun qof oo minhum ayaga ka mid ah ilaa cabduraxmaan ibnu muljim fa innahu ninkaasi dahaba wuu tegay ila lkuufati kuufo wa daraba wuxuu garaacay caliyan cali fii jabhati wejigiisa bisayfin seef masmuumin la sumeeyey walxaal huwa calina khaarijun mid usoo baxo yahay lisalaati subxi salaada waa bari fatwufiya waa la oosaday radia llaahu canhu bacda yowmeyni laba maalmood ka gadaal wadalika arrinkaasuna sanatu arbaciin sanadkii afartanaad weeye wa cumruhu da-diisuna talaatun wa situuna sana lixdan iyo saddex sanaay ahayd wa muddatu khilaafatihi xilka intuu hayay arbacu sanawaatin waa afar sano wa tiscatu ashhurin iyo sagaal bilood wadufina bilkuufati kuufa ayaa lagu aasay abma bnu muljim ninkii ina muljim ahaa fainahu qutila fainahu asaga qutila waa la dilay bacda an cudiba markii la cadaabay ka gadaal adarsu larbacuun darsiga afartanaad khilaafatu lxasan xasan xilka waqti xilqabashadiisii wey waa xasan bn cali oo caligaan la dilay wiilu dhalay weyo faadimo rasuulla ay iyo xilkii inuu uga tegay limucaawiyata mucaawiye bacda wafaati caliyin cali geeridiisa ka gadaal buuyica waxaa lala baayactamay ibnuhu wiilkiisa al alxasanu ee xasan ahaa bilkhilaafati xilka oo xilkii cali uu hayay reer kuufa iyo waxay u baayco ula galeen wiilkiisii wa kaana wiilku wuxuu ahaa xasan ayamiilu mid u iisho u leexda ila almusaalamati heshiis wa xaqni dimaa'i lmuslimiin iyo muslimiinta dhiigooda in la badbaadiyo iyo waijtimaaci kelimatihim kelimadooda in la mideeyo fafaawada wuu la hadlay mucaawiyata mucaawiyo fi tanaasuli ka tanaasul can ilkhilaafati khilaafada iyo xilka uu ka tanaasulo calaa shuruudin shuruudaasoo qaabilaha ay ogolaadeen adrafaani labadii kooxoodba labadii kooxoodba fa sallama wuu ku wareejiyey alamra taladii limucaawiyata mucaawiyu ku wareejiyey xasan mucaawiya loo daayey wadaalika arrinkaasuna caamu waaxidin arbacuuna sana sanadkii afartan iyo koobaad weeyaan oo min alhijrati hijrada ka tirsan wa sumiya waxaa lagu magacaabay haada alcaamu sanadkan caamuljamaaca sanadkii midnimada liijtimaaci kelimati lmuslimiin muslimiinta kelimadooda midnimadeeda calaa imaamin imaam dushii ay ku midoobeen waaxidin ee keli ah bacda tafaruqi bacda tafriqati kala tegid ka gadaal ama alxasanu xasan faqad saafara wuu socdaalay ila lmadiinati madiino wadalla wuu daa'imay fiihaa dhexdeeda ilaa an tuwufiya ilaa laga oofsaday caama tiscin wa arbaciin sana sanadkii afartan iyo sagaalaad walxaal cumruhu da-diisuna tiscun wa arbacuuna sana afartan iyo sagaal sana ay tahay wa muddatu khilaafatihi xilka intuu hayayna sitatu ashhurin lix bilood ay tahay wallaahu aclam slى اllah wbaark عlى nabiyina mxamedi walihi wsaxbihi aجmaciin